allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii muqadima fii usuuli tafsiir waxaana soo gaarnay masaladii shiiku uu uga hadlayey haddii xadiidku duruq kala duwan amase sanadyaal kala duwan uu yeesho inay isqawiyeynayaan oo isxoojinayaan haddii shuruudii lasoo sheegay la helo wuxuu kaleeto ka soo hadlay mas'alada markii lagu ijmaco xadiidka maalan culimmada muslimiintu ay dhammaan qabuul kala kulmaan waa ijmaac taasuna waxay tusaydaa xadiidkaasu nabiga inuu ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam laakiin masaladu intaysan ijmaac gaarsiisnayn waxa weeyaan waa tarjiix iyo unsida sawaabka ahe waxa weeyaan way dhici kartaa sida markaas kula raajaxaad didkeedu inuu sawaab noqdo way dhici kartaa laakiin hadday mar ijmaac gaarto mas'aladu ama ha ahaato hubuudka khabarka ama ha ahaato masalada xugunkeeda oo xalaal iyo xaaraam ku saabsane markaas wax oo khada'a ama aqbali karto marka nusqooyinka gobol oo casha meeshii casharka ugu dambeeyey waxa weeyaan khada u qorayo inuu iska qofku iska saxo weeye nujawisu اlkhaطأa aw اlkadiba calى اlkhabr fahuwa katajwiizina qabla an naclama اlijmaca calى اlcilm aladi habata bظaahirin aw qiyaasin daniyin an yakuuna alxaqu fi lbaini marka nusqooyinka kabale uga qoran tahay fi lbaini waana khada marka waa inaas ka saxdo wey bain weeye binuun waayo maahan bilaam walihaadaa sidaa daraaddeeda kaana waxay ahaadeen jumhuuru ahlilcilmi ahlulcilmiga mucdankoodu waxay ahaadeen min jamiici dawaa'ifi kooxaha dhammaantood xaggooda xaalay ka ahaadeen calaa anna khabara alwaaxidi khabarka waaxidka idaa talaqat lummatu ummaddu hadday kula kulanto bilqabuuli aqbalid tasdiiqan min jihati tasdiiqin rumayn xaggeed lahu khabarkaas ay rumaydo oo camalan ku dhaqmin bihi khabarka ay ku camal fasho annahu khabarkaasu yuujibu inuu waajibinayo alcilmi alcilma cilmi waxaa jirta mas'ale waxa weeyaan ahlulcilmiga oo ahlulxadiidka ah waxa weeyaan iyo ahlulkalaamka ay isku khilaafsan yihiin waxa weeyaan culummada ahlulxadiidka waxay qabaan khabarulwaaxidka hadduu sugnaado weliba qaraa-inna ay ku hareeraysan tahay inuu cilmi faa'iideynayo cilmi nadari la yidhaahdo inuu faa'iidaynayo baynamaa mutakalimiinta badankooda ama in badanoo ka midu ay qabaan waxa weeyaan qabarka aan ka ahayn danni ayuu faa'iidaynayaa wax laydhaha cilmi ma faa'iideeyo masaladaasu markaa la culammada agarkoodu inay ku tageen inuu faa'iidaynayo cilmi xadiidka oo waxa weyan aaxaadka qabar alaaxaadka anagi soo sheegna waxaa loola jeedaa qabar aan darajatu tawaatur gaarin marka waana sida axaadiista nabigu waa u badan tahay qabarulaaxaad weeye ee mutawaatirku waa in yaroo koobanba in yarba weeye ee axaadiista aarkeeduba waa aaxaadkaasi ama bukhaari ku qornaatee ama bukhaariy muslim ku qornaato ama meel kale ku qornaateen marka mar hadday ummaddu kala kulanto qabuul markay qabuul kula kulanto xadiidku waa labo inuu yahay khabar iyo inuu yahay dalab khabar hadduu yahay waa in la rumeeyo camalfalkiis waa in la rumeeyo tasdiiqan macnidu waa saa xadiidku khabaruu sheegi ilaahay baa sidaasa ah, sifadaasa alla ah leeyahay qiyaamuhu waa saas aakhira saasaa dhici doonta kaasoo kaleeto tasdiiq weeye wax lagu aqbalo waa laaq ilaa ku camalfalidiisu waa inaad aaminto wey haddii uu dalab yahay oo uu leeyahay waxaas hala sameeyo ama waxaas yaan la samayna ku camalfalidiisu hadduu yidhi waxa la sameeyo waa inaad samaydo hadduu yidhi yaan wax la samayna waa inaad ka tagto ku camalfalidiisu marka hadda kahor sidaasaa dhacday adduunyada markii la bilaabaye intaan la bilaabin ka horba abar wey ku camalfalidiisu waa inaad rumaydo inta arrintaasu saxta ah, tasdiiqa lagaaga rabaa kaasoo kale ama wuxuu leeyahay ilaahay sifadaasuu leeyahay ama wuxuu leeyahay aakiru zamaankaa saasaa dhixi ama wuxuu leeyahay qabriga sidaasaa ka dhixi ama wuxuu leeyahay qiyaamaha saasaa ka jirta kaasoo dhan ku camalfalidiisa iyo qabuulkiisa waa inaad rumaydo oo caqiidadaas aad caqiidaydo hadduu dalab yahayna waa inaad ku dhaqanto oo dalab waxbaa lagaa dalbi waxaa samee ama waxaasa samayn dalabku waa labadaas waxaa samee ku dhaqmidiisu waa inaad wixii samaydo waxaasaad samaynna ku dhaqmidiisu wixii waa inaad iska daydo ood samayn diido marka haduu khabar yahayna waa tasdiiq hadduu dalab yahayna waa camal markaasuu yidhi walihaada saas daraaddeeda kaana waxay ahayn jumhuuru ahlilcilmi ahlucilmiga badankooda min jawaa min jamiici dawaa'ifi kooxaha dhammaantood xaggooda xaalay ka adeen ahlucilmigaasu calaa anna khabara alwaaxidi khabarulwaaxidka khabarulaaxaadka idaa talaqat lummatu ummaddu hadday kula kulanto bilqabuuli aqbalitaan tasdiiqan rumayn waxa weyn ay ku aqbasho lahu khabarka ay rumaydo waa hadduu khabarku uu yahay waxa weyan xadiidku hadduu khabar yahay oo amase camalan bihi ku camalfalid ay ku camalfasho waa markuu xadiidku dalab yahay dalab markuu yahay waa lagu camalfalin oo waa la samayn ama wixii uu ka takwiidiyaa laga tegi annahu xadiidkaas qabuulka lagula kulmay yuujibu inuu waajibinayay ku tageen culummada afarkoodu alcilma inuu cilmi waajibinayo oo waxa uu sheegayo waxa weeyaan shay cilmi ah oo lagu kalsoon yahay uu noqonayo oo caqiide laga qaadanayo waxa weeyaan lagu camalfalayo hadduu cibaado yahay iyo axkaam camaliya hadduu yahay intaba iyo hadduu caqiide yahay wa haadaa madhabkaas oo ah khabaru lwaaxidka idaa kaana maxfuufan bilqaraa'in dii qanaa-in ay ku hareeraysan tahay inuu cilmi faa'iidaynayo maalan xadiidkii bukhaari iyo muslim aa isku waafaqay waa calaamad tusayda xadiiska xooggiisa maalan xadiidkii waxa weeyaan waa musalsal bila'ima laga bilaabo min bukhaari ilaa nabiga sala allahu calayh wasalama waxaa warinaya a'immadii jibaasha ahaa xagga xifdiga saddex imaama isla warinaya saddex kale kasii warinaya saddex kale kasii warinaya ilaa nabigii la gaaro waa maxfuuf bilqaraa'in marka calaamadaha ku hareeraysan xadiidkaasoo kale cilmigu faa'iidayna ee danni la dhihi ma saas darteeda caqiido iyo iyo waxa weeyaan iyo qayrkoodba waa loogu camal fali marka cilmigu wa haada madhabkaasu huwa ladii kii weeye dakaruu ay sheegeen almusanifuuna culummada aliftay fii usuuli lfiqi kutubaha usuulu fiqiga culummada wax ka qortay waa madhabkaas madhabkay ku tageen madhabkaas wey madhabka ay ku tageen culummada usuul fiqiga wax ka aliftay oo min asxaabi abi xaniifa abu xaniife madhabkiisa ah iyo wa maali asxaabi maali imaam maalik madhabkiisa washaafici imaam shaafici asxaabtiisa macnaha madhabkiisa loola jeeda iyo wa axmed asxaab axmed axmed waxa weeyaan madhabkiisii ilaa firqatan koox maahane qaliilatan oo yar kooxdaasoo min almuta'akhiriina culummada dambe ka mid ah kooxdaasoo ittabacuu raaceen fii daalika qowlkaas daa'ifatan koox min ahli kalaami ka ah kooxdan baa jirta oo usulufiqiga wax ka aliftay oo mutaakhiriina oo ayagu madhabkaas khilaafay oo ku tegey xadiifku hadduu marba yahay khabarulaaxaad inuusan faa'iidaynayn cilm ee uu faa'iidaynayo danni markaasna ka dhirin dhirindhiriyey oo ka dhalaaliyey mas'ale ah mar hadduuba danni faa'iidaynayo caqiida looma deliisho karo bukhaari iyo muslim xadiiska ku yaalla oo dan oon ahayn mutawaatirka ma loo deliisho karo caqiida lagama qaadan karo halkaa laga qaadan caqligaa laga qaadan ilan caqiidada Mm. marka kooxdaas ahlu kalaamka ayaa qayb mutaakhiriinta ka midu raaci waana ku naskareeyeen kutubahooda waxa weeyaan si nas ay ugu qoreen kutubtooda caqaa'idka inay tahay dalaal in la yidhaha caqiidada kitaabkii sunnada laga qaato sida saxda oo loo baahan yahan ay tahay in caqiidada caqliga laga qaato waana masaaila masaa'ilka ugu muhiimsan oo ahlu sunnaha iyo ayagu kukala tagaan waxaa la idhaha masdaru talaqi halkaa wax laga qaadana caqiidada weliba fiqigo dhan maa fiqiga laysuma haysto fiqiga waa ogol laga qaato kitaabkii sunada meel kale kitaabkii sunada waa laga qaadahay kuleeyihi fiqiga amaa caqiida mar haday joogto waxa weeye waxay kuleeyihin caqliga laga qaado qaarna saddexay uqaybiyaan waxay leeyihiin caqaa'idka saddexa loo qaybin qayb caqliga laga qaadan qayb laga qaadan kitaabkii sunada iyo qayb aan isu khilaafna yidhahden halkee laga qaado mukhtaarka sunnadan ka qaadana mise caqligan ka qaadana sida sawaabkaan ay tahay in caqliga laga qaato halkaasay ka baxeen ayagu waana ku naskareeyeen kutubahooda marka kooxdaas waxay raaceen ahlukalaamkaas qayb ka mid a ahlukalaamkaasoo ankaruu inkiray daalika arrinkaas madhabkaas daalika halkaa lagu ishaaray ifaadata khabari lwaaxid alcilm in khabarulwaaxid cilmi faa'iideeye wey waa inkireen ahlukalaamkaas marka koox mutaakhiriina aa ku raacay oo yidhahdaan waa runtooda ahlukalaamkaasaa sawaaba ruuxaa ku raacay walaakina kaiiran in badan oo min ahli lkalaami ahlukalaamka xataa qayb badan oo ka mid ah ow amase akarahum badankoodaba yuwaafiquuna way ku waafaqaan alfuqahaaa fuqahada iyo wa ahla alxadiidi ahlu xadiidka iyo wasalafa salafka calaa dalika madhabkaas waa ku waafaqay in badan xataa ahlukalaamka ka mid a ah ku waafaqay oo yidhi sida sawaabka ah waxay tahay xadiidka saxiixa ah ee maxfuuf bilqaraa'in ah calaamaduhu ku hareeraysan yihiin tusay nabigu yidhi xadiidkaas cilmigu faa'iidayna qaygaa ku raacayn badan wa huwa qowlkaas oo ah in khabarulwaaxidku cilmi faa'iideeyo qowlu akar alashcariya xataa ashaacirada aarkoodaaba ku tegey ashaacirada oo ahlukalaamkii ka mid oo xataa qabay inaan caqliga maahanen laga qaadan karin kitaabkai sunnada caqiidada oo kutubahooda ku naskareeya aad xataa masaladan ayagu iska raaceen oo yidhi xadiiu cilmi waa faa'iidayna cilmi waa faa'iideyna oo hadduu cilmi faa'iideyna maxaad ku diideen marka la yidhahdo caqiidada uga qaadan weydeen maad kala soo baxa waxay leeyihiin haddii uu cilmi faa'iideeyo xataa la yidhaahdo waxa weeyaan waa qadci hubuur ee qadci dalaaluusan ahayn dalaaladiisaa markaas haddana fiiro kale rabto macnaha uu tusayaan aad usii caddayn haddana adugu calaa kulli xaal ayagu madhabkooda shaaciro waa in caqliga laga qaato caqiidada waana kutubaha ugu yaryaroo hadda kutubaha masaajidda muqdisho lagu aqriyo ayayba nas ku tahay ma ama ku bilaabaanba badanaaba in caqiidada caqliga laga qaato saasay ku bilawdaan ah, alxukm alcaqliyu ay la ka bilowdaan iyaga dhami alxukm alcaqliyu xukunka caqliga markay shuraaxdu qabato yihahdaan aaway xukunkii sharciga ahaa waata caqli lagu bilaabay markaasina hadda baabka laga hadlayo caqiidaho looma baahno xukun sharciya ah, mm, ilaa xukun waa kii saddexaaya aawa labadii kale saasuu yidhi bayjuuri ah, aawa labadii kale aawa xukunkii sharciga ahaa iyo xukunkii caadiga ahaa markaasay yidhahdeen baabka laga hadlaayo caqiidaaho labadaas meeshaan loogama baahna ah. marka wahuwa qowlkaasu qowlu aar alashcariya weeye ka abi isxaaq oo kaleeto waxa weyaa abi isxaaq alsfirayini oo kaleeto sidaasuu yidhi oo wuxuu cilmiu faa'iideeya wabnu furan oo kaleeto oo ashaaciradii ka mid ah wabnu baqillani abubakr may wuxuu yidhi waama bnu baqilani ibnu lbaqilani abubakr ibnu baqilani alqaadi oo weliba hadiiba mar usuulu fiqi la joogo la yidhahdo qaala alqaadi waaba ninka dhama loo jeedaba marba usuulu fiqi ayadoo la joogo qaala alqaadi hadii la yidhahdo waaba ninkaanba waa ibnu baaqilaani abubakr ibnu baaqilaani weeye oo ragga waxa weyan qaad waxa weeyaan ugu waaweyn ashaacirada ah waana maaliki xagga fiqi ahaan fa huwa ibnu baaqilaani alladii waa midka ankara inkara daalika arrinkaas oo ah ifaadatu khabari waaxid ilcilm in kabarulwaaxid cilmi faa'iideeyo ragga inkirayuu ka mid yahy waana odayaasha shaacirada oo yidhi kabarulwaaxid ma faa'iideeyo cilmi raggaasuu ka mid yahy wa tabicahu waxaa ku raacay milu abilmacaali abulmacaalina waa ku raacay abilmacaali cabdilmalik ibn cabdillaahi ibni yuusuf ibni moxamed aljuwayni imaam alxaramayn wey imaam alxaramayn oo hadde odayaashaasna shaaficiye waxa weyan ka mid ah mutaahiriinta shaaficiyadana ka mid ah xagga fiqiga xagga caqiidadana ashcari ah waa ninka iskale waraqaadka iyo nihaayatulmatlab iyo waxa weeyaan mutaakhiriintuba waxa weeyaan fiqiga shaaficiyay ictimaadaanba asal u ah kutubtiisa marka marka waxa weeyaan asna wadadaasu mara wuxuu leey cilmi ma faa'iideeyo oo baaqilaanigu ku raacay uu ku caqiide yahay inkastaysan isku madhab ahayn xagga fiqiga midna waa maaliki midna waa shaafici xagga fiqiga laakiin caqiidadaa midaydo labadooduba marka abulmacaalina wuu ku raacay abulmacaali waa cabdilmelig ibnu cabdilaahi weeye cabdilmelig ibn cabdilaahi ibn yuusuf ibnu muxamed weeye aljuwayni imaam lxaramayn ninka lagu naynaaso weeye oo lagu laqbo oo iskale waraqaadka iyo waxaa kaloo ku raacay waa abulxaamid abulxaamid alisraayiilina waa ku raacay wabnu caqiilna waa ku raacay abulwafaa ibnu caqiil wuu ku raacay asna abulwafaa ibnu lcaqiil alfara waxa weeyaan wuu ku raacay asna abdulfa ibn caqiilna waa ku raacay wabnu ljawsina waa ku raacay cabdiraxmaan ah, ibnuljawsi abulfaraj asna wuu ku raacay wuxuu yihi cilmi ma faa'iideeyo wabnu lkhadiib waa odayaasha shaaciro waxaan waxa weeye ibnu khadiib aray ibnu khadiib ray waa fakhrudiin raazi fakhrudiin raazi waxaa la ihahdaa ibnu khadiib ray aabihiisa rayi meesha la haha khadiib ka ahaa marka ibnu khadiib rayina waa la yidhahda fakhrudiin raazina waa la yidhahdaa waxa weeyaan imaamba mar hadday ashaacira tiraan waa ninka uga jeedo asaga qaala alimaam waa imaamka labaad oo madhabka ashaacira dhidibada u aasay kitaab sixirana waa leeyaho waa alifay marka asna salkaasuu ku tegay iyo walaamidiyu aamidi sayfudiin alaamidi alxambari asna sidaasuu ku tegay iyo iyo wanaxwu haaulaa inta lamidka kuwaas wal awalu ayadu intaas waxay ku tageen inuusan cilmi faa'iidaynayn xadiidka khabarulaxaadka walow laakiin qowlka hore oo ah inuu khabarulwaaxidku cilmi faa'iideeyo huwa ladii waa midka dakarahu uu sheegay asheekh abulxaamid wa abutayib wa abu isxaaq iyo abu isxaaq ashiraazi wey waa shaaficiyo iyo wa amhaaluhu ragga la midka ah oo min a'imati shaaficiyati ah wa amhaaluhum aficna marka intaasoo shaaficiya saddexdan iyo ragga lamidka ee shaaficiya waxa weeyaan waxay yidhaahdeen qowlka sawaabka qowlka shaacira maahane waa qowlka kalo ahlu sunnaha oo ah khabarun waaxid cilmigu faa'iideeya waxa wey shaaficiya intaasuu ka sheegay wa huwa qowlkaasu aladii kii weeye dakara wuu sheegay alqaadi cabdulwahaab iyo wa amhaaluhu kuwa lamidkahu min almaalikiyati ah alqaadi cabdulwahaab almuctazili iyo waxaweyaan ragga lamidka ee maalikiyada xagga fiqiga ka ah kuwaasuna waxay sheegeen isna qowlkaasu leeyahy qowlka sawaabka ah wa huwa alladii kii weeye dakarahu uu sheegay abu yacla ah, abu yacla waxa weeyaan al alxandali wey malaha ibnu aqiil e, e, abulwafa ibnu caqiil aan fara ku sheegay fara waxa la ydhaha ninkan abulyacla alfara alxandali eh? shamsudiin sartis waa soo socdaa ma dhowa kaas waa meesha ugu dambeeya casharka ku jira ee waxaa ka horeeya waxaa sheegay abu yaclaa alfaraa alxandali weeye kaasaa sheegay alqaadi hadday usuulu fiqi iyagoo jooga qolada xanaadiladu yidhaahdaan qaala alqaadi waa ninkay ujeedaan iyaguna inta kale saddexda madhab iyagu waa khilaafaan xagga usuulu fiqiga markay joogaan macnaha alqaadi abujaclahana u yaqaanin wa abulkhadaab iyo wa abulxasan ibnu zaaquni iyo waamaalhum inta lamidka oo min alxambaliyati xanaabilada qowlkaasay ku tageen wa huwa qowlkaas alladii kii weeye dakara sheegay shamsudiin asarkhisi iyo waamaalhum inta lamidka oo min alxanafiyati xanafiyaha qowlkaasay iyaguna sheegeen marka afarta madawoodba waxa way raggu ka soo naqliyey qowlkaas wa qowlka sawaabka waidaa kaana alijmaacu hadduu yahay ijmaacu haddee marka masala muhiim halkaa noogu sheega masaladaas muhiimkaa ah waxay tahay waxa weeyaan xadiidka inuu saabig yahay haddii lagu ijmaaco inuu nabiga ka sugnaaday waa la huba mas'ale hadii lagu ijmaaco xalaal ah ama xaaraama ah, inay xaq tahay waa la huba oo wax kale aysan dhici karin laakiin ijmaac la ictibaarinaya waa cidda ku ijmaacayda ayay tahay waa culummada fannigaas oo caama horta kuma jirto mideeda kale fanni walba culimmadiisa ijmaaca loo fiirina di mas'ale naxwaa laga hadlaa waa in nuxaadu ku ijmacdo haddii mid faqiihu sheegu yidha masaladaas xagga naxwo ahaan saasa ijmaaca ah, waxaa la leeyahay fannigaagii maaha ah, ah, marka waxa weeyaan fannigaagi maahana la leeyahay haddii mid naxwolaya uu yidhaahdo masaladaas inay xalaal tahay ijmaaca waxaa la leeyahay fannigaagi maahana ka joog adiga naxwolay leeqo fuqahadaa la weydiinaa lele baabkaas fanni walba dadkiisa iska le mid faqiiha hadduu dah xadiidkan saxiix weeye sida culamadu ku ijmaaceen waxa laleey fannigaagi maa ee hageli baa taas muxadisiintay u taallaa hadduusan muxadis ahayn had ha laga hadla marka fanni walba waxaa la ictibaarinaa waxa weeyaan qofka culummada fannigaas ijmaac walba waxaa la fiirinaa culummada fannigaas fiiri marka wuxuu yihi waidaa kaana alijmaacu ijmaacu hadduu yahay waidaa kaana hadduu ahaado alijmaacu ijmaaca lagu kulmo calaa tasdiiqi lkhabari khabarka in la rumeeyo la xadiiska nabiga waa ka sugnaaday muujiban mid waajibina hadduu yahay lilqadci in la gooyo bihi xadiidkaas khabarkaas in la gooyo inuu nabiga ka sugnaaday falictibaaru kan la fiirinaa fii daalika ijmaacaas biijmaaci ahlilcilmi ahlucilmiga ijmaacooda weeye ee horta caama kuma jirto ahlucilmigaasoo bilxadiid xadiidka cilmi u leh waa ahlulcilmiga xadiidka cilmiga uleh kuwaasa xadiidkan waa haabit inuu ijmac yahay laga dhegaysana ah, kuwaasa laga dhegaysana marka falictibaaru shayga la ictibaarinaho la qiimaynaa fii dalika ijmac laga qiimeeyo biijmaaci ahlilcilmi ahlulcilmiga ijmaacooda way bilxadiid xadiidka ijmaaca uleh xalaali xaaraamtana waa kana kamaa sida ana alictibaara shayga la qiimaynaa filijmaaci ijmaaca cala alaxkaami axkaamta lagu ijmaaco biijmaaci ahli lcilmi qolada oqoonta ule ijmaacooda ay tahay bil amri amarka iyo wanahyi wax iska reebidda iyo walibaaxati wax bannaynta macnaha kugu axkaamta dadka cilmiga u leh ee xalaasha iyo xaaraamta kale yaqaanay fuqahaada ah kuwaasaa la ijmaacina ijmaacooda kuwaas ayaa la ictibaarina ijmaacooda marka fanni walba waa sidaas hmm. walmaqsuudu ujeeddadu hunaa halkan waxay tahay ana tacaduda duruqi duruqda badashadeeda maca cadami tashaacubi iska warqabid la-aanna ay badato awil itifaaqi amase iswaafaqid filcaadati xagga caadahana iswaafaqdo la-aanteed yuujibu wuxuu waajibina alcilma cilmi bimadmuuni lmanquuli khabarka la soo naqliyey macnaha uu koobsana cilmi loo yeesho wuxuu ku leeyahay ujeeddada baabka waxa weeye laba shardi haddii la helo haddii sanadku tacadudo labada shardi waxa weeye waa inaysan labadoodu is-ogeyn oo aysan ku soo heshayn caadaduna waa inay diidayso inay labadoodu ayagoon kusoo heshin iswaafaqeen labadaas waa in aamin laga noqdo markaasuu yidhi walmaqsuudu ujeeddada hunaa halkan waxay tahay anna duruqa tacadudi anna tacaduda duruqide anna tacaduda duruqi duruqda badashadeeda macnaha sanadyaalka badashadooda maca cadami tashaacuri iska warqabid la-aana ay bataan ah, ayagoon is ogeyn kanuna sanadu ku wariyey kanuna sanadu ka wariyey ee eh, inta soo heshiiyeen ma aysan warin o aw ilitifaaqi ow cadam ilitifaaqi fi lcaadati haddana waa in la waayo inay labadan qof ayagoon soo heshin ay iswaafaqeen ah, taasuna siday ku dhici karto waa in warku war xoogaa dheeriya ee eh, uusan hal kelimad ahayn waa nagii soo sheegnay caad ahaan waa in la waayo inay iswaafaqi karaan haddii labadaas la helo yuujibu tacadudku wuxuu waajibinayaa alcilma in ogaal loo yeesho bimaطmuuni اlmanquuli hadalka soo naqliyay macnaha uu koobsanayo laakiin haada laakiin arrintan yaa ka faa'iidaysan kara marka tacadudka tacadudu duruqa yaa ka faa'iidaysan kara wuxuu rabaa inuu ku yidha waxaa ka faa'iidaysan kara ruwaadda dadka yaqaan akhbaarta dadka soo naqliyey waa inaad taqaan ee haddaadan oqon dhowr sanad lagu tiriyo sanadyaalka dadka wariyay haddaadan oqon waxba ka faa'idi maydo waxaa rabaa inaad taqaan oo tiraa kaas iyo kaas waa la yaqaanaa been uma qasdaan o kuwaasna waa la yaqaan been uma qasdaan waa la gatay mideeda kaleeto kaasna halkaas iyo gobolkaasuu joogi jiray kaasna xaggaasu joogay maba is aragba maalan maalan tusaale ahaan markaad taqaano ruwaadaas oo dhanoo mid walba aad goori u taqaan markaasaad tacadudul khabarka ka faa'iidaysan kartaa laakiin haadaakan yuntafacu bihi waa lagu nacfiya uu yidhi kaiiran in badan fii cilmi axwaali naaqiliina kuwa axaadiista soo rara axwaashooda markii oqoon loo leeyay markaas ayaa lagu nacfiya wa fii mili haadaa tacadudkan oo kale axaadiistii marka laba loo qaybin qaar markay tacadudaan injibaar samaynayo kabmaya axaadiis daciifa oo markay sanadyaal badan loo helo kabmayo xoog yeelanaya iyo kuwa hadii sanad kasta loo helo dacfi inuu u siyaado maahan aan xoog u loo qaybina ah, labadaasaa loo qaybina wuxuu yidhi wa fii mili haadaa kanoo kale tacadudkaanoo kale yuntafacu waa lagu nacfiyaa biriwaayati اlmajhuuli qofka majhuulka xadiisku wariyey majhuul majhuulku laba weeye majhuululxaal iyo majhuululcayn majhuululcayn waxaa la idhaahdaa nin hal raawi uu wax ka wariyey nin raawiyaho la yaqaana ka wariya wuxuu yidhi hebel hebelaan xadiidkan ka wariyey hebel hebelkiiba lama yaqaan yuu ahaa majhuulul cayna la yidha cayntiisaba lama yaqaana laleeyahy dhihi maydi hebel hebela la yidhahdo hebelaa wax ka wariyay intaas waxba u tarin majhuulul caynkaasaa la yidhaha hal imaam oo a'imada ka midana oo ma jiro oo tawfiiqiyey ama tajriixiyey hal imaam oo ama fiqo kadhi ku xukmiyey ama jareexeeyey oo yidhi waxa weye waa daciifna ma jiro hal nin oo ruwaada axaadiista warida ka mid ah ka wariyay bis kaasoo kale waxaa la dhahda majhuululcayn majhuululxaalna waxaa la dhahdaa labaa ka wariday laba culummada ruwaada axaadiista warida ka mid ah ayaa ka wariyeen wuxuu leey xadaanii fulan ibnu fulan hebel hebela xadiiskan ii sheegay mid kaloo ka warinayana waa hal imaamoo a'imada kamid midoo jarxiyey oo yidhi waa daciifna lama hayo hal imaamoo cadaalad ka xugmiyeyna lama hayo kaasna majhuulul waxaa la dhahdaa majhuul cayn waa ka soo kor noqday laakiin waa majhuul xaal labadooda xadiiskay ku jiraan waa aciif ah, labadaasba xadiiskii lagu arko waa daciif kaasoo kale marka hadduu sanad kale helo khalaas waa isxoojinaya ah, kaasoo kale markuu sanad kale helo ama majhuul xaal ha aada ama majhuul cayne waxa wey waa kabma wa aqbala inuu kabmo tacadudu duruqa waa ku kabma kaasoo kale wa sayi lxifdi iyo midka xifdigiisu liito waxaa kaleeto xadiidkan waxaa wariyey oo waxa weeyaa nin la yaqaan oo caadil oo iqa ah si kale loogu kalsoon yahay marka laga fiiriyo xagga cadaaladda laakiin xoogaa xifdigiisaa liitay xadiikani xadiisku waa daciif haddii la helo mid kaleeto asna xoogaa gaf badnaayo xadiiska xifdigiisa ku liitay oo sanad kale ku jira oo xadiiskii laftigiisii wariyey labadooduna aysan kala qaadan khalaas waa la isku xoojina xadiiska xoogaa inta dacfigi ka soo kaco uu xasan liqayrihi soo istaaga tabaru soo yeelana kaasoo kaleeto wey iyo wa bilxadiii اlmursal waxaa kaloo asna kabma oo xoog yeesha xadiidka mursalka ah nin rag iqaadaha xadiidka wariyey laakiin nin taabiciya maalan a wuxuu yidhi nabigaa sidaas yidhi sala allahu alay waslam ciddii nabiga uga sheegtayna ma uusan sheegin mid kalaa la helay oo mursal kala asna oo sidiioo si kalena u nuqsaan aan u lahayn waa labadooda la isku xoojina markaas kuwa kabma waa kuwaas waxa weeyaan midka oo waxa weeyaan majhuulka ah midka sayulxifdiga ah iyo kan mursalkaa maxaa meeshaas ka baxay xadiidka mawduuca ma kabmo injibaar ma aqbalo waxa weeyaan xadiid mawduucaha ah mid wariyey nin kadaabaha ku jira isla xadiidkii la arko kadaab kale warinayo waxaa la leeyahay laba kadaab alla ilahay noo noosii cadaatay in wax beenaalayaal aruuriyey iska daa xoog eesaga dacfiya usii siyaada marka kadaab kale la arkaba ah, waa meel cadow ku tashadaa laleeyahy hmm. ma kabmo labo waxaan kaloo kabmin matruuq haduu yahay xadiidka m matruuga ah waxaan kaloo kabmin munkar haduu yahay xadiidka waxaan kaloo kabmin shaad haduu yahay waxaasoo dhan ma kabmaan khilaafan lisuyuudi aimada waxa weyn ahluxadiidka waxa weyn kuwaasoo kale ma kabaan suyuudi isagu waa khilaafaan ahluxadiidka masaladaas oo wuxuu qabaa midka xataa mawduuca uu iska soo kabmaayo ama munkarka oo kale ah, inuu soo kab maayo xooga soo yeelaan marka waa noocaas iyo wanaxwi dalika axaadiistaas kuwa lamid aho dacfigoodu darnayn kuwa aan dacfigoodu shadiidka ahayn kuwaasaa kabma walihaadaa sidaas daraaddeed kaana ahlulcilmi ahlucilmigu waxay ahaayeen yaktubuuna kuwa qora mila haadihi laxaadiii axaadiistaasoo kale waa qoran axaadiistaasoo kaleo daciifka ah oon dacfigoodu darnayn kutubahooda waa ku qoran ahluxadiid maxay u qoranayaan wayaquuluuna waxay yidhaahdaan inahu xadiidkan yasluxu wuxuu u suubadaa lishawaahidi shawaahid shawaahidda waxa weeye xadiidkan waxa weeyaan haddii loo helo xadiid kale oo asna nabiga laga wariyo isan isku saxaabi ahayn a loo hela isku saxaabina ma ahan asagu saxaabiga uu geliyey maana xadiid kalo inta sanad kale yeeshay saxaabi kale nabiga ka wariyey isku xadiidkiina wey aan la hela xoogaa waa kaasaa shaahid ah, weeye nin iqaah uu ninkan daciifka xadiiska ka wari nin iqaahu ka wari markaasaa waxaa la helay nin kaloosna xoogaa dacfi yaru ku jiro oo ninkii iqadaha ka wariyey awal keligiis hadduu ka wariyo lagama aqbaleen laakiin nin kale xoogaasna dacfi ku jiro ninkii iqadaha ka wariyey labadoodaana laysku xoojinaa waxaa la lehay xadisku waa waa jiraa marka waa jiraa markaas marka xadiidkan waxaa loo qoranaa bal ha la firfiriyo ha la shawaahid iyo waxa way mutaabacaad kaloo lagu xoojiyo saasaa loo qorana ee asaga in hadda keligiis la ictimaado loo qorima saasuu ku leeyay wayaquluna waxay yidhahdaan ahluxadiidku markay xadiidkaas qorayaan daciifka ah inahu xadiidkaanu yasluxu wuxuu usuu badaa lishawaahidi shawaahid ayuu usuu badaa iyo walictibaari fiirfiirin ictibaarkana waa raadinta aad raadaydu xadiidkaanu maleeyahay mutaabacaad mase shawaahid maleey raadintaasaa leeda ictibaar xadiidkana waxaad u raadineen bal inuu mutaabacalay yaa ku raacaad leedahay ninkan daciifka xadiidkan wariyey bal wax ku raacay raadi shaqadaas aad qabaydaa leedahay ictibaar kaasaa leedahay ictibaar maa shay ayuu u suubadaa maa shay ayay qoraan dheh yaktubuuna mila haadihi axaadii ayay qoraan maa shay ayay qoraan dheh laa yasluxu aan u suuban ligayrihi hayri shaahidi wاlاctibaar ayrihi madkuurka o celi ayri shaahidi wاlاctibaar xadii aan wax kale u suban ilaa shawaahid iyo ictiraar maahane ay ahluxadiidku qoraan marka markay qorayaan waxay u qorayaan ha loo raadiya bal mid kaloo xoojiya inuu jiro haddii la helo waxa weya xadiisku xooguu soo yeelan haddii la waayo waxa weeyaan waa daciifo waa laga tegin lagu dhaqmi ma qaala axmed imaam axmed wuxuu yidhi qad aktubu inaan qoraa dhici karta xadiia rajuli nin xadiidkiis liactabirahu si aan u fiirfiiriyo u qori maa liactamida inaan ictimaadoon cuskado u qori oon bal inuu shawaahid leeyahay in kale saasaan u qoraa kuyi saasaan u qoraa wamaala wuxuu ku miaaliyey ah ah, xadiidka daciifka ahu qoro wamaala wuxuu ku miaaliyey haadaa xadiidka daciifka ahu qorayo bicabdilaahi bni lahiica cabdullaahi bni lahiica qaadi misra masru qaadi ka ahaa masar ayuu qaadi ka ahaa marka axaadiistiisaa ka mid huye fa inahu cabdullaahi bnu lahiica ah kaana wuxuu ahaa min akar الnaasi dadka kan ugu badan xadiian xagga xadiidka axaadiista nabiga dadka wariya kuwa ugu badan u ahaa oo ugu xadiis badan wa min khiyaar الnaasi dadka kuwa ugu qayrka badanna waa ka mid aha oo aad u wan wanaagsan laakiin bisababi ixtiraaqi kutubihi kutubtiisii gubashada ay gubatay sababteed waqaca waxaa ku dhacay fii xadiiihi xadiidkiisii xadiidkii almutaakiri ee gadaal maray haladun halad markay kutubtii gubatay korkuu xadiiskii ka sheega marka qaar badanoo inay isku dardarmina la oo isan kala socnayn laakiin intaan kutubtu gudoon wixii laga wariyey waa axaadiis toosan oo la yaqaani ahayd ilaa kitaabku ka soo sugi jiray laakiin markii kutubtii ka gubatay axaadiistii uu wariyey a waxaa soo baxday inay yihiin axaadiis xoogaa isku dardarsan kaasaa ka mid a imaam axmed axaadiista uu qori jiray oo uu laakiin culamada qadarka waxay yidhaahdaan axaadiista gubashada ka horreeyey waxaa lagu yaqaan markay cabaadiladu ka wariyaan cabdullaahi ibnu wahab iyo cabdullaahi ibnu yaziid iyo cabdullaahi ibnu mubaarak iyo cabaadiladaas markay ka wariyaan waxaa la fahmaa cabdullaahiyaalkaas waxay wax ka wariyeen intaan kutubuhu ka guban axaadiistaas xoogaa waa suganta waa axaadiis toosan laakiin ragga kale markay ka wariyaan waa in la fiiriyo oo la yidhahdaa bal ha la hubsado inuu shawaahid iyo mutaabacaad leeyahay maxaa yeel lama kala garanayo ma intaan kutubtu gubana laga wariyay mase marka kutubtu goday kadib waa in marka la fiiriyo kuwa kale lama kala yaqaan markaasu wuxuu yidhi walaakin bisababi ixtiraaqi kutubi kutubtiisa gubashadeeda sababteed waqaca waxaa ku dhacay fii xadiiii xadiidkiisi almutaakiri gadaal maray qaladun qalada ku dhacay fa wuxuu ahaa yuctabaru mid la fiiriyo bidalika sidaas daraaddeed wayustashhadu shaahid mid laga dhigtu ahaa oo loo raadiyo xadiis kale u markhaati kaca wuxuu yidhi shiiku wa kaiiran maa in badan yaqtarinu waxa isla xidhiirsada oo wax isla wariya huwa cabdullaahi ibnu lahayca iyo walayth ibnu sacad walayth imaamuleythna xujatun xujo weeye habtun sugan imaam imaam oo haddee waxa weyan asaga xadiiskii waa imaam uu ku yahy marka waxay kutusaydaa in xadiidkiisu asal leeyahy mar badan waxay iswaafaqaan waxa weeyaan leyth Ah, waxa lagu yaqaan inay kamid tahay waxa wya ahluxadiidku ay ku yaqaaniin inuu axaadiistiisu ay waafaqdo raawiga dadka iqaada axaadiistay wariyeen inay khilaaftana waa calaamad oo lagu yaqaano waxa weya axaadiistiisu inaysan sugnayn halkan masale kalu ka bilaabaa marka masaladan kale waxay tahay tii hore waxay ahayd xadiidkan asagoo sanadkiisa dacfi ku jiro iska tuur uma aha ee waxa weeyaan waxaa dhacda inta loo raadiyo shawaahid ama mutaabacaad xadiis sugan inuu noqdo baab dheer uga soo hadlo waa ka baxay mas'alo kaloo muhiimu sheega xadiidku asagoo sugan bal asagoo bukhaari iyo muslim ku yaala ahlu xadiidku ka baaraana yidhahdaan qalad weyn ah. waana culumta cilmulxadiidka cilmiga ugu adagna waa midkaas ah. waa cilmu cilal xadiid xadiid saxiixa oo sanad ahaan sugan oon shaki lahayn oo bukhaari iyo muslim ku yaallo ama bukhaari ku yallo ama muslim ku yaallo ay ahlulxadiidku inta dabagalaan ay yidhahdaan waa daciif ah, macnahaas sanad ahaan waa daciif maaha waa khalad ay leeyihi ah, maxfuud waxay leeyiin sanadkiisu waa sugan yahay waa la hubaa saxaabigu inuu hadalkan ka sheegay nabiga laakiin qalad weeye ay leeyihi ah, nabigu ma dhihin saxaabigaa ku qaldamay ay fiiri waa daciifna lama laha maxaa saxaabi isaga mar hadduu xadiisku gaaro waxa weyan saxaabi lama daciifiyo saxaabadu kulligood waa cadireen haddana xadiid uu wariyey ah waxaa la leeyahay waa ku gafay xadiidkan qalad wey waana bukhaari muslim ku yaalla taasuu raba inu halkan uga hadlo wuxuu yidhi waana miaali doonaa amtilo fiicanuba keeni doonaaba wa kamaa sida annahum muxadisiinta yastashiduuna shaahid ay uga dhigtaan wayactabiruuna oo ay u fiiriyaan bixadiii ladii ninkii xadiidkiisa fiihi dhexdiisa xifdi xumo ku jirto fa inahum ahlu xadiidku aydan noqoshay yudacifuuna waa daciifiyaan min xadiidi iqati qofka iqada xadiidkiisa asaduuqi ee runta badan addaabidi ee xifdiga badan ahlu xadiidku sida ay waxa weeyaan u xoojiyaan oo shawaahid inta ugu raadiyaan mutaabacaad xadiid nin daciifuu wariyey ee su-ulxifdi ku jiro xifdigiis xuu oo kale xadiid nin iqahu oo daabid ahoo xifdi badan ay inta fiiriyaanay ku xukmiyaan inuu yahay qalab ama khada ayay ku xukmiyaan wa kamaa sida annahum ahlu xadiidku yastashiduuna shaahid ay uga wayactabiruuna ay u fiiriyaan bixadiii ladii raawigii xadiidkiisa fiihi dhexdiisa suu xifdin uu ku jiro fa innahum ahluxadiidku aydan noqoshee yudacifuuna waa daciifiyaan min xadiidi iqati raawiga iqada xadiidkiisa asaduuqi ee runta badan sababtoo ah waxa weeyaan qofka iqadaa qad yansa inuu halmaamaa waa dhici karta qof kasta oo iqaa mumkin wey suurtagal inuu halmaama hal waa xadiis sugan oo haabit ah haddii saxiixu jaamicu sagiir ku yaalla nabigu sala allahu alay slm wuxuu yidhi nasiya aadamu fa nasiya duriyatu nebi aadana halmaamay caruurtiisina waa halmaamay ah, wa khaia aadamu fa khaia duriyatu nebi aadanaa gafay duriyadiisuna marka qofka iqada ah mumkin inuu gafa waa karta ee lama dhihi karo waafiqo maba dhici karta inuu gafa wax jira maaha ah, waaba nabi maxamed aabana sal lahu ala sl qofka iqada inuu gefaa waa dhici karta marka waa noocaas saduuqaasu addaabidi ee xifdiga badan daabidka waa ninka xadiidka xifdiyo qabta oo aan qalqaldin ashyaaa shaeyaal ayay ku daciifiyaan shaeyaalkaasoo tabayana uu u caddaaday lahum liahli lxadiii ahlixadiidka aladuhu qaladkiisa aladuhu qaladu iqa ninkan iqada qaladkiisa fiiha ashyaadan uu ku qaldamay biumuurin arrimo ayayna ugu caddaataa qaladkaas arrimahaasoo yastadiluuna ay u daliishadaan bihaa arrimaha arrimo ay u daliishadaanaa jira in xadiidka ninka tiqadaah ku qaldamay ay u daliishadaan biumuurin arrimay ugu caddaataa qaladkaasu yastadiluuna ay daliishadaan bihaa arrimaha wa yusamuuna ahluxadiidku waxay ku magacaabaan haadaa baabkaas cilma cilal lxadiid cilm cilm alxadiid aba la idhahdaa cilal lxadiid aa la idhahdaa a'immadii salafka waa ka qoray Ah. daaruqudni iyo raga caan ku ah oqoontiisa ah. ah, rag iqaad ah xadiiay wariyaan anta la dabagalo la dabagalo la dabagalo aa laleeya khada weeye wa huwa cilmigan cilmu cilal xadiid min ashrafi culuumihim ahluxadiidka culuumtooda kuwa ugu sharafta badan ka kuwa ugu sharafta badan ayuu ka midi qofka aan oqoon xadiidka sanadkiisa markuu arku yidhaa ma xadiiskaan bukhaari ku yaala markaasuu le haadaa xalaalun xadiiskaana u daliila waana xadii ahluxadiis meel saareen waa hore raadiye ah. uu leeya wahaadaa xaraamu ma banaana maxaa u daliila xadiidka bukhaari ku yaalla u daliila haddee bukhaari ku yaalla ahlxadiidku ka yidhahda markaas xadiiskaa sheegi lahayd bukhaari ku yaalla ma kuleeya warba kama hayaba in bukhaari xataa wax lagu qabsado وهو huwa من أشرف ashrafi culuumihim ahlulxadiidka culumtooda kan ugu sharaf badan uu ka mid yahay bixayu meel yakuunu uu noqonayo alxadiidu xadiidku qad rawaahu miduu wariyey iqatun mid lagu kalsoonyahay cadaaladiisa daabitun xifdi leh wa qalida fiih uuna ku qaldamay wa qaladuhu qofka iqada qaladkiisa fiihi fi lxadiidi uu ku qaldamo curifa waa la garana imaa bisababin daahirin sabab daahir sabab daahira in lagu gartaba oo wuxuu leeyahay sababka daahirkaa waxa weeye sababka daahirkaa liaxaadiiin aakhara tucaariduhu liaxaadiiin aakhara aqwa minhu tucaariduhu waxaa la helaa axaadiid kale oo ka xoog badan oo saxiixa oo ka hor imaanaya kow calaamadaha ugu daahirsan wey oo lagu garana axaadiid kale oo saxiix ah oo ka xoog badan isaga oo diidaydaa la arkaa xadiidkan calaamada daahirka taasa ka mid a amaa ku hadduuba kuu miaalina dhegayso kamaa carafuu siday ahluxadiidku u garteen ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam tasawaja inuu guursaday maymuna maymuuna bintilxaari walxaal huwa nabigu xalaalun xalaal uu yahay waxa maymuna bint bintilxaari nabiga sala allahu alay wasalam isagoo xalaaluhu guursaday isagoo xalaal xaal loola jeeda qofka marna waa muxrim marna waa xalaal xalaal waxa la dhaha qofkaan xaj iyo cumra u xirnayn sida annagoo kale dhammaan xalaalan qofka markuu xaj xirtana muxrimaa la idhahda hadduu cumro xirtana muxrimaa la idhahda qofka xajku u xiran yahay mar alla markuu labayk allahuma xajatan yidhaha waa muxrim xalaal ma marka hadduu cumro xirtana xalaal ma inta markuu cumrada dhamaysto ama xajka dhamaysto xalaalaa la yidhahda xalaal marka waa qofaan xaj iyo cumra u xirnayn xadiidkaas marka waxa weeyaan cabdullaahi ibna cabbaasaa wariyey bukhaari iyo muslimuna ku yaalla muttafaqun calayhi wey oo dhahaaya waxa weeyaan tazawaja rasuululahi sala allahu alay wasalam maymuunata wa huwa muxrim nebi moxamed maymuuna oo habaryarteeyuhu guursaday asagoo muxrim ah u leey ah, oon xalaal ahayn maxaa markaas ahli xadiiska inta dabagalan ay yihahdeen waa khada cabdullahi ibni cabaas aa ku gefeey bay yidhahdeen ah, kaasaa ka mid waxaa ka mid a ah axaadiidta saxiixa xagga sanadka laakiin matnigeedu uusan maxfuudka ahayn wa annahu nabigu sallaa inuu ku tukaday fi bayt beytka ragcatayni cabdullahi bni cabbaasa waxa weeyaan diidayoo yidhi nabigu beytka laba ragca kuma tukan anahu ah. wa annahu sallaa miyaanii qoran eh? kulli kulligood wa annahu sallaa wanahu nabigahay waxa weeyaan xadiidka waxa wey wanahu nabigu sallaa inuu ku tukaday filbeyti kacbada gudaheeda ragcatayn laba ragcood xadiidkaasoo kale labadan xadiid waa labada haabitkaa labadaas xadiidaa ka mida sababka daahirka ah wax lagu gartay saas wey macnuhu labadan xadiid xadiidka horeeto oo maymuuna nabigu inuu guursaday isagoo xalaal ah maymuuno laftirkeedaa wariyay saxiixulmuslimka ku yaalla maymuuno laftirkeedaa wariday oo tiri nabigu isagoo xalaalahu aniga iguursaday markuu iguursaayo muxrim ma ahayn maymuunaaba tiri ah, waa sababkii daahirka aha maahan xadiidkii saxiixaayoo la gartay inuu khada yahay xadiidkii saxiixaayoo la gartay inuu khada yahay midkan korka ka sheegnay oo ah tazawaja rasuulullahi sala allahu alay slam maymuunata wa huwa muxrim bukhaariya muslim ku yaalla cabdullahi bn cabbaasa weriy kaasaa ka a ah? xadiidka saxiixa ee lagu gartay xadiid kale dacfigiisa waxaa ka mid ah wa annahu nabigu salla inuu tukaday filbeyti kacbada gudaheeda ragcatayni laba ragco nabigu kacbada gudaheeda laba ragca ayuu ku tukaday waxa weeye waa xadiid saxiixa bilaal ayaa wariyey oo nabiga sala allahu calayhi wasalam fatxulmaka markuu furtay kacbada ayaa loo furay markii loo furay waxaa galay nabiga sal اlahu calayh wasalam iyo bilaal iyo usama iyo cumaan ibn cafaan waana la soo xihay albaabka kacbada kacbada gudaheedaan ka hadlayna masaajidka maaha ah, masaajidka maaha kacbada albaabay leedahay ah, albaabkaasa inta loo furay uu gudaheeda galay nabigu sal اlahu calayh wasalam gudihii uu galay markuu galay xuus soo sameeyey bilaaloo la socdaa yidhi anaa arkay laba rag oo tukado labadan tiir dhexdooduna ku tukado ah. cabdullaahi ibni cumar oo banaanka joogay fag markuu soo baxayba bilaal waxaan idhi nabigu maku tukada kacbada gudaheed markuu nabigu inta kacbadii ka soo baxay masaajidka xaramka dhex yimi markaasuu yii waa ku tukaday labadaas tiir dhexdooduna ku tukada ah. usaama waa kula jiray cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi usama ii sheegay asagu cabdullahi lama socon usama wuxuu ii sheegay nabigu uusan tukan oo uusan kacbada ku tukan laakiin waa ducaystay u jeestay waa tukaday waa ducaystay agga ujeestay waa ducaystay dhammaan jihooyinka kacbada mid walba inta u ujeestu ducaysayu ah, laakiin ma ku tukanayo ah, lamaa dakala albayta dacaa fii nawaaxiihaa fii nawaaxiihi kulliha jihooyinkeedao dhan uu ku ducaystay walam yusalli fiihi mana ku tukan saasuu yidhi usaama cabdullahi ibn cabaasaa yidhi usaama aniga saasu ii marka culummadu waxay garteen qawlka sawaabkaa ah inuu yahay inuu nabigu ku tukaday see marka maxaa labadan xadii waa laba xadiisoo saxiixe see loo qabareey tan hore aan ku hormarno midka horeeto oo ah nabiga sala allahu calay waslam maymuuna wuxuu guursaday isagoo xalaal ah maymuuna saas wariday saxi muslimka ku yaalla cabdullaahi ibni cabaasna bukhaari muslim ku yaalla wuxuu yidhi nabigu isagoo muxrimuu guursaday maxaa labadan xadiis ugu kala xooji oo loo leeyahay kii bukhaari muslim ku yaala aad ah kan muslimku ku yaalana waa saxiix afar calaamaa loo haya oo tusayda inuu ka xoog badan yahy xadisku xadiiska o cabdullaahi ibni cabaas wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay slam asagoo xalaalahu guursaday maymunana waxay tihi asagoo xalaalahu i guursaday ay tii cabdullahina wuxuu yidhi asagoo muxrimu guursaday isagoo muxrim maymuuna waa saaxibu lqadiya qadiyadu qofka uu qusaydo wey waaba guurku qofka uu maray nabiga sala allahu alay slam marka qofka qadiyadu qusbay qusaydo oo saaxibulqadiya ah waa laga hormariyaa warkiisa qofka qadiyadu aysan qusayn maxaa isaga uga ogaal badan soo ma jeedi waana min qawaacidi tarjiixay ka mid ta ugu rajaxo kow taasaa ka mid a waxaa la leeyahay maymuuno qadiyadu qusaydaa sheegtay ayadaa uga ogaal badan cabdullahi waa koo labo waxaa looga rajaxayaa abu raafic mawla rasuulilahi sala allahu alayh wasalam a asna weli oo sheegay oo yidhi nabigoo xalaalahaa guursaday ah, nabigoo xalaalaha aa guursaday anaana safiir ahaayo u kala warqaadaaye ah, safiir anaada ka ahaayo oo nabiga iyo maymuun u kala warqaadaaye laba arrimoodoo xadiiskaas kale soo kordhiyey marka koowaad jamaacay noqdeen cabdullahi bin cabbaasna waa mid waaxidkaana hadda uga dhow jamaacada tan labaad abu raafic waa saaxib lqadiya asli qadiyadii dhinac uga jira oo waa uga badan cabdullaahi hayla waadaan safiirkii dhammaada sow laba calaana durgooba halkaas nooga soo baxday saddexaan marayn saddexaan marayn oo waxa weeyaan inay saaxibulqadiyay aheyd um, um, maymuna labo jamaacay noqdeen oo labay soo noqdeen saddex haddana abu raafic oo asna saaxibulqadiya ah sow ma ahan waxaad haddana ku sii dartaa ood afar uga dhigtaa cabdullaahi ibni cabbaas saqiiru ahaa iyaguna waa qaangaaray ahaaye ah, dadka waaweyn oo qaangaarkaana ka ah, badiog dhacdooyinka carruurka afar shan waxaad uga dhigtaa xadii khaarijia xadii khaarijia xadii cabdullahi ninka la hahdo cumaan ibn cafaan saciid muslimku ku yaallaa aa nabiga ka wariyey daliil kaloo khaarijiya oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu qofka muxrimka ah sidiisa asagu ma guursan karo xataa hadii lagu nikaaxiyo ku nikaxsamime qofku markuu xaj xirto iyo cumro hadii gabar lagu xiri tago maba ku xirmaydo sharcanba maba ku xirnaba waa asna gabadhiisa ma nikaaxi karo gabarh ma dooni kare lagamana soo dooni karo mar haddaad xaj xidhato waa ka baxdaa baabkaas soo ma jeedin maxaa yeeley waa sabdu dariica qofka muxrimka xaaraan waxa ku ah inuu xaas u galmoodo xaaskiisii soo maaha wax alla wixii wada u ahna waa ka xaaraan marka waa sabdu dariica soo ma jeedin shan calaamaan haynaa oo ka xoojinayda middaan markaasaa la yidhi akhdaa ibnu cabaasi fiih tan hore saasaa looga rajaxay ka gudi midka kale nabigu baydka laba ragcuu ku tukaday ah, sidaasuu yidhi bilaa waxa weeyaan cabdullahi ibn cabbaasna wuxuu leeyahay usaama ii sheegayo laba ragca kuma tukan ee waa ku ducaystay laba arrimoodaa looga rajaxay asna tan koobaad qaacidad waxaaba jirta wax lagu kala rajaxo oo la yidhaahdo walmuhbitu muqadamun ala almun cala almanfi cala annaafi walmuhbitu muqadamun cala naafi qofka waxa weeyaan haddii qof wax sugo oo uu yidhaahdo nabigaasaas yeelay midna uu yidhaahdo ma yeelin waxaa mar kasta la qaata midka suga sababtoo ah lianna cindahu ziyaadatu cilmi midka sugayaa cilmi dheeraadu hayaaho anaa arkaayo markuu tukaayu leey laakiin kan diidaaya marka warkiisa odhan lasoo koobo waa inuusan isagu arag waana dhici karta iyagoo kacbada iskula jiray inuusan arag nabigoo tukaan oo ku dhacda waa qol oo waxa weeyaan oo aan aad u weyneyn say ku dhacayda qol wey ay dhici karta masaajidka ka yartahay gudaheedu de ma gelin anagu laakiin marka la fiiriyo kolka laga fiiriyo waa qadar un masaajidka un ka yar wey guduhu waa la hobaa inay ka yartahay kan xad gudaheedu marka banaanka laga fiiriyo soo ma jeedid see ku arki waaye wuxuu ku arki weyn karaa marka waxa weeyaan meeshaan la galay waa dad khushuucsan cibaado usoo galay duca lala kala jeestay usaama isagoo iska ducaysanaya waxaa dhacdaa nabigu inuu laba ragca qac ka siiyo hadhow markuu soo firiye nabiga meel ducaysaay ah haddana meel kale soo ducaysaan asaga marka wuxuu kaliya ka warramay inuusan arag sago ducaysaan haba ma hadlay intuu arkayu ah, sheeg laakiin bilaal intii la ducaysaayo mar arka nabiga meesha ku tukaay khalaas saasaa looga hormarin marka marka koobaadba walmuhbitu muqadamun cala naafi waa qaacid midda labaad cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi bilaal aa ah, ii sheegay horta inuu nabigu tukaday usaama laftirkiisa oo cabdullah bn cabaas uu yii wuxuu sheegay inuusan ku tukan wuxuu ii sheegay inuu ku tukaday nabigu oo usaamaaba riwaayadaas kale laga hayo cabdullah bn cumara ka wariyey anuuba usaamana ii sheegay tanuna waa mid kaleo sii xoojiyay inuu nabigu meesha ku tukaday sidaasaa labadaasna marka lagu kala xoojiy waay markaasuu wuxuu yidhi imaa bisababin daahirin daliil cad sabab cad in lagu arko inuu xadiidkan sanadkii saxiixayay uu khada yahay kamaa carafuu siday u garteen ana nabiya nabiga sala allahu alay wasalam tazawaja inuu guursaday maymuuna walxaal huwa xalaal inuu yahay xadiis saxiixa taasaa la rajaxay waa daliil cad oo tusay midka dhahaya isagoo muxrimu guursaday inuusan sugnayn oo macnaha inuusan khada yahay wa anahu nabigu salla waa ku tukaday fi lbeyti beytka ragcatayni sida bilaal sheegay wajacaluu waxay ka dhigeen riwaayata bna cabaas cabdullaahi bna cabaas riwaayadiisa litasawujihaa maymuuno guursigeeda uu wariyey xaraaman xaalo uu nabigu muxrim yahay xaraaman ay muxriman wey xaraamanta waxaa loola jeeda ay muxriman isagoo muxrimuhu guursadayda uu leeyahay inay khata tahay iyo weli kwnihi cabdulaahi iyo weli kwnihi nabiga ahaanshadiisa lam yusalli midaan kacbada ku tukan uu yahay riwaayada uu cabdulaahi wariyey inay iyaduna khata tahay saasay culum waxa weeyaan ay gateen markaasu wuxuu yidhi mar waxaa tiraahda kuwa socda kamaa carafuu siday u garteen be ana nabiga sala allahu alay waslam tasawaja inuu guursaday maymuuna xaal huwa xalaal u yahay wa annahu nabigu salla inuu ku tukaday fi lbeyti ragcatayn wa jacaluu waxay ka dhigeen riwaayata bni cabaas cabdullahi bni cabaas riwaayadda uu wariyey litasawujihaa maymuuno la guursigeeda xaraaman ay muxriman xaaluu nabigu muxrim yahay uu guursaday iyo weli kowni nabiga hanshadiisa lam yusalli ma tukan midaan ku tukan baydka uu yahay labadaas waxay ka dhigeen mimaa kii waqaca uu ku dhacay fiihi dhexdiisa alqaladu qalaq waxyaalihii uu cabdullahi bni khala ku gafeey ay ku dareen wakadalika sidaasoo kale waxa ah annahu nabigu ictamara waa cumraystay arbaca cumarin afar cumro afar goor aa nabigu cumraystay sal allahu calayh wasalam afar cumro afartuba bisha dilqacday ahaayeen bisha dilqacda ayay ahaayeen afartu waxa weeyaan tii koobaad waxay ahayd sanadii lixaad madiinuu ka soo xirtay oo macnaha dilxulayfa waa yimid si uu u cumraysto waxa weyn xudaybiya meesha la yidhaaha lagu celiyey halkaasuu tintana ku xirtay xoolihiina ku qalay kufaartu waa ku u diiday inuu umraysto taas koow alaleeya loo diiday tan labaadna sanadii toddobaaday hedo waa cumratulqadaa oo waa midii lagu heshiiyey sanadan waa kuu diidnay sanada soo socoto soo cumrayso tii lagu heshiiy weye ayadana dilqacday aheed tan saddexaadna sanada sideedaaday aheed markii fatxu maka sanadii sideedaadaan la furta ramadaanaa la furta markii la furtay waxa weeyaan shawaalna wuxuu u baxay waxa weeyaan xunayn dagaalkii xunayn oo nimankii hawaasin iyo dagaalkoodii u baxay markuu qaybadii qaybiyey jiciraana meeshaas markuu ku qaybiyo ka waa wuxuu ka soo xirtay cumru markaasuu bisha dilqacda cumraystay sanadii sagaalaad nabigu ma imaan xajka ee abubakar xajka uga dhigay mas-uul waana sanadii uu yidhi iclaansha sanada soo socota qof gaal soo xajin qof qaawo nadiifsan kacbada dawaaf ah, ilaa mushrikiintu waa xaji jireen sanadaa sagaalaad waa laysla muslimiinta iyo mushrikiinta nabiga marka u sii sheega gaalooy waxaad tidhahdaan hadda ama islaama ama nooga taga beytka wada xaji mayna anagoo mushrikiin anagoo muslimiin sanadaasa la xilaansha fiiri islaamka xataa xushmadiisa iyo iyo nidaamkiisa mushrigiiyo inta dharka dhigtaa dawaafa ayaa muslimkii la socda marka warbax iyo qaylo maahan waxaa la leeya dhegayso labiiyo bilood qaado sanada soo socota sanada dhamayso cibaadadaada sanada soo socota yaana kugu ar ah, ama soo islaam ama naga tag saas nabigu salaadaas sooma aadin sanadii tobnaaduu yimid wuxuu soo xirtay xaj iyo cumro oo isku dhex jiro qiraan tamatucna waa la yidhahdaa laakiin ilaa tamatuca laba ahay tamatuc caam iyo tamatuc khaasaa jireen tamatuc caama weey waa qiraan kaasna waxa weya dilqacdu soo xirtay asna laakiin xajkii la socdo de waxay dhammaatay maalintii tobnaadu u dhammaaday xajkaas marka afartaas cumraa nabiga cumraystay afartuba dilqacday soo xirmeen marka wakadalika sidaasoo kale annahu nabigu ictamara waa cumraystay arbaca cumari wa calimu waxay ogaadeen anna qowla ibni cumar cabdullahi ibni cumar qowlkiisa oo uu annahu nabigu ictamara waa cumraystay fii rajab mima kii inuu ka ku dhacay fii dhexdiisa alqaladu ayadana waa buhaari ku yahay waa khada waxa weeye ninka dhara mujaahid ibnu jabri iyo waxa weeyaan curwat ibnu zubayr a waxay dhahdeen way soo raacay masaajidka nabigaan soo galnay cabdullahi ibni cumaroo qolkii caaisha agteeda fadhiyaan aragnay markaasaan weydiinay aba cabdiraxmaanow nooga nabiga cumradiisa markaasuu yidhi afar cumraysto raja ku jirtay markaasaan maqalna yidhahdeen caaisha warkeeda markaasaan yidhi umulmuminiin e eh, mugaadan maqlayn abu cabdiraxmaan wuxuu sheegayo marka wuxuu yidhi wuxuu leeyahay nabigaa raja cumraystay markaasay tihi yarxamullaahu abu cabdiraxmaan ilaahay ha u naxariisto abu cabdiraxmaan mactamana ilaa wahuwa shahiidu weligiis nabigu ma cumraysan ilaa cabdulahi oo jooga maahan ah. wamactamana fii rajab weligiisna rajab ma cumraysan macnaha isagoo jooga maahan mar kale waxay leedahay macnaha wuu ogaayo ku gafay wey ah. waa wax la yaab la wey ah. sababto wuuba wada ogaaya leedahay cumrooyinkii nabiga sala allahu calay wasalam weligiis isagoo cabdulahi jooga maahan mar kale ma cumraysan wa ma cumraysan rajab kulligood waxay wada ahayn bilqacd waa maqla cabdullah bn cabas oo iska aamusa marka sida sawaabkauna waa taas sida sawaabkaana waa sidaas weeye taasna marka waxay ogaadeen inuu cabdullahi bn cumar qowlkiisa khada yahay wa calimuu waxay kala ogaadeen annahu nabigu tamataca waa tamatucay tamatucan tamatuci caamka loola jeeda waa qiraankii maaha tamatuci khaaska ahayo cumro inta la xirto laga xalaal noqdo kadib xajila xidhanaayo maaha wlxaal huwa nabigu aaminu uu aamin yahay fii xajat lwada xajat lwadaa nabiga sal lahu alay sl markuu xajinayey aaminu ahaa cabsi ma qabin aaminu aha xajkaas marka la xajinayey gaala waa laga adkaaday jaziiratcarab waa laga saaray aaminu ahaa markaas wa ana qowla cumaan cumaan ibnu cafaan qowlkiisa licaliyin uu cali ku yidhi kunaa waxaan ahayn yowmaidin maalinkaas khaaifiina dad cabsana qowlkaas cusmaan mimaa kiyuu kamid mid yahay waqaca uu ku dhacay fii dhexdiisa alqaladu qaladku kana waxa weeye cumaan ibnu cafaan a wuxuu diidi jiray tamatuca war tamatuca jooji u dhihi calina waa amri jiray war tamatuca nabi maxamedaa nagu ogaayo u dhihi jir markaasuu maalina markay wada hadleen wuxuu yidhi nabigoo joogaan tamatucnayu cumaanow maxaa dadka ugu diidaya markaasuu yidhi waa runta ajal uu yidhi waa runtaa u walaakin kunaa khaaifiina lakin maanta soo cabsaynayo ah, lafdiga weliba xadiidku kunaa yawmaidin khaaifiin lafdiga waxa weeyaan kun walaakin kunaa walaakinaa kunaa khaa'ifiina u yidhi ajal haahu yidhi waa runta nabigu markuu joogay waa la ituna tocay walaakinaa kunaa khaa'ifiina laakiin annaga waa cabsayni cabsiyaa jirtay maalinkaas hadda cabsiyo ma jirtee marna xaj usoo safar marna cumro ah qowlkaas cumaan inuu khalad yahay ay muxadisiintu ogaadeen oo xajatul wadaa aansan wax cabsiyu jirin maxaa yeelay waxa weeyaan bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan waxa weeyaan dadku inay aamin ahaayeen dadku inay aamin ahaayeen ayaa ku sugan dadku inay aamin ahaayeen ayaa ku sugan dadku inay aamin ahaayeen oo maalinkaas wax cabsiya aysan jirin weeye wax cabsiya inaysan jirin sababtoo ah ninka la yidhaahdo xaarifa ibnu wahab wuxuu yidhi sallaa bina nabiyu sala allahu calayhi wasalam amana bi minan ragcatayn mina xajka markuu nebigu labada ragcana tujinayo duurka laba ragco casirka laba ragco banu aadan intay aamin noqdaan dadoo dhan markaan ugu ammaan badnayna ahaad wi markaasanba ugu nabadgelyo badnayd cabsi ma jirin waana sidaa sax marka qowlkaas cumaanna inuu khata yahay ogaadeen mima kii inuu kamid yahay ogaadeen waqaca ku dhacay fii dhexdiisa alqaladu qalad wa ana maa shaygii waqaca dhacay fii bacdi duruqi bukhaariy bukhaari duruqdiisa gabal ka mid ah asaaniidda bukhaari iyo riwaayadaha wariyey gabal ka mid ah waxa ku dhacay oo ah ana naara naarta laa tamtali u buuxsami maydo xataa yunshi allaahu ilaahay intuu ilaa uu u abuuro lahaa naarta khalqan aakhara dad kale mimaa kii inay ka mid ogaadeen waqaca ku dhacay fii dhexdiisa alqaladu qaladka xadiidkan bukhaariga ku yaalla oo wuxuu leeyahay naarta maalinta qiyaamaha nacuudu bilahi minha markii dadkii mutay waa lagu gurin lagu gurin lagu gurin ma buuxsamaydo marka dambe baray noqonay ilaahayna wuxuu u ballan qaaday inuu buuxinayo markaasaa marka dambe dad cusub oo inta ilaahay aaqiro abuuro uu ku gura naarta bukhaarigay ku taallaa culimmadu waxay ogaadeen inuu khalad tahay inay khalad tahay ilaahay dad aan naar soo muran inta abuuro naar ku gurima ah, xay ku ogaadeen bukhaariyo muslima waxaa ku yaala nabigu sala allahu calay waslm wuxuu yidhi waxa weeyaan jahanamo laa tasaalu jahannamu taquulu hal min masiid jahanama ka suuri maydo inay leedahay weli maanan buuxsamina dheeraad ma jira kaasaa lagu guri sida ay saas u leedahay xataa yadaca rabuاlcizati qadamahu rabi rabuاlciza ayaa qadamkiisa saari fataqulu qad qad markaasa dhada bis weeye bis weeye waan buuxsanay wacizatika awooddaadaan ku dhaartay wayaswi bacduhaa ilaa bacdi markaas isku soo dhawaana isku dhogey bukhaari muslim ku taaba xadiiskaa saxiixa in aysan dad lagu gurayn cusube waxa weeyaan ayada laskuisku soo dhawaanayso bal xadiiska saxiixa wuxuu yahay oo suganay bukhaari iyo muslim waxa weeyaan dad jannada ayadana in la buuxiyaa loo ballan qaado marka waxa weeyaan jannada dadkii mutay lagu shubo oy bar noqoto marka xataa yunshi'a lahaa alja xataa yunshi'a lahaa khalqan ayadaan nabigu wuxuu yidhi dad kale alla u abuuri markaasuu ku shubi sababtoo ah jannada qofka in la geliyaa waa iska fadli dheeraad ilaahayna fadli dheeraada waa bixiya dad aan saana camal fanta abuur inuu geliyo laakiin cadaabka dadka cadaab alla cadaabayo waa dad mutay u al cadaabaa marka ma dhacaydo dadaan mudan ilahay inuu cadaaba ma dhacaydo ma dhacaydo marka taasna inay khalad tahay ogaadeen wahaada kaiiru axaadiista nuucaasu tiradii ka badatay ma ahan intaan aan kuu soo sheegay kaliya laakiin intaan meel ku gunto hadhow bukhaari muslimkaad ku dhex aragto waxa weeyaan fahan macnaheeda wallah subxana wa tacala alam sala allah ala nabina